بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد أغراض التشبيه أغراض التشبيه علم وحويا وجيدة تشبيه الله سمين يوي مركينو تشبيه دونين إنينو سمينو وجيدة إيه هدفك أينو كلا نهي أيا الله أرنا يا أغراض التشبيه كلك أغراض التشبيه أو عشر كان مانتي إيه ونقون دونه waa hadafka tashbiiha looga jeedo weeyaan haddaba ujeeddada aynu tashbiih markaan samaynayno aynu uga jeedno waa inaan bal hadda inagu isweydiinaa markaad leedahay waxaasi waxaasu u eg yahay macnahaad uga jeeddaa waa maxay ujeeddadaad ka leedahay waa maxay danta ka dambaysaa waa maxay kolka aqhraadaasi ilaahay caqliga aadamaha subxaanahu wa tacaala insaanka markii uu abuuray ayaa caqligiisa lagu kala tegey sidaa insaanka caqligiisa uu kala duwan yahay ayaa ahdaafta uu shayga u samaynayaana ay u kala duwan tahay kolkaa aqraadaasi wax la koobi karaya ma aha oo intaynu tiro sheegno aynu odhanayno waxay lagu soo khulaasaynayaa toban qodob ama shan qodob ama lix qodob laakiin inta loogu badan yahay baynu sheegaynaa aqraadu tashbiih inta loogu badan yahay ayaynu sheegaynaa ee marka aynu odhanayno waxbaa wax loo egaysiinayaa sida caadiga ah la raaco ama la maro ayaynu sheegaynaa insha allah alamila qaala lbuxturi nin buxturi la odhan jiray ayaa gabaygan lahaa markaa wuxuu yidhi daanin ilaa aydi lcufaati washaasicun can kulli nidin fi nadaa wadariibin kalbadri afrada fi lculuwi wadaw'uhu lilcusbati saariina jiddu qariibin daanin wuxuu aada ugu dhow yahay buu yidhi ninkani ilaa aydi lcufaati kuwa baahan qacmahooga ayuu u dhow yahay wa shaasicun ka fog yahay an kulli niddin qof kaste oo tartan la gala fi nadaa xagga deeqda iyo wa dariibin waxbixinta aad buu uga fog yahay kalbedri waa dayax oo kale afrada ku xadgudbay fil culuwi sarraynta wa iftiinkiisuna jiddu qariibin aad uu ugu dhow yahay lilcusbati saariin guruubka guuraynaya buu ku yidhi u fiirso ninkii buxturi la odhan jiray nin buu damcay inuu ammaano ammaantii ninka uu ammaanayey ayuu yidhi ninkani wuxuu aada ugu dhow yahay buu yidhi masaakiinta qacmuhu wuxuuna aada uga fog yahay buu yidhi nin kastoo deeqsiya oo tartan kula galaa xagga waxbixinta intuu doonu ka horreeya ninkaana haddaba ninkaa uu ammaanaya laba tilmaamood buu ku ammaanay labada tilmaamooduu ku ammaanay waa laba tilmaamoodoo daahirka la moodo inay iska soo hor waayo wuu dhow yahay iyo wuu fog yahay buu yidhi mar qura wuu dhow yahay iyo wuu fog yahay wax isqabta maaha markaa inaad tidhaa wuu dhow yahay haddana aad tidhaa wuu fog yahay isma qabanayaan kolkaa daliil buu u keenay wuxuu yidhi wuxuu ninkaasi la mid yahay dayaxa oo kale dayaxu halka uu ku yaallo markaan qiimaynayno wuu fog yahay iftiinkiisa markaan qiimaynaynana wuu inoo dhow yaho indheheennana isticmaalaya dayaxa iftiinkiisii kolkaa ninkani waa saasoo kale hadaba wuu dhow yahay oo masaakiinta ayuu u dhow yahay wuuna fog yahay oo dadka tartanka la gala ee xagga deeqda kula gala ayuu ka fog yahay saas ayay noqonaysaa markaa daanin wuxuu u dhow yahay ninkani ilaa aydi lcufaati daanin adnaa bay ka timid oo waa ka dhow alcufaad waxa weye waa jamcu caafin oo waa ka miskiinka ee dawirsanaya la yidhaahdaa daanin wuxuu u dhow yahay ilaa aydi lcufaati kuwa dawarsanayay masaakiinta ah qacmahooga washaasicun wuxuuna aad uga fog yahay wa wuxuuna aada uga fog yahay can kulli niddin qof kaste oo tartan la gala amaa waa nid bu u yahoo lamid buu u yahay la yidhaah finadaa xagga deeqda iyo waxbixinta tartan kula gala wa dariibin buu ku leeyahay iyo qacanfurnaanta qof kaste oo qacan furnaanta iyo deeqsinimada tartan kula galaa intuu doonu ka sarreeya markaa tashbiihiina waa kan kalbadri dayax baabad moodaa afrada wuxuu ku xadgudbay dayaxu filculuwi sarraynta samaawaadku ku dhex jira wa daw'uhu nuurkiisuna jiddu qariibin aad ayuu ugu dhow yahay lilcusbati guruubka asaaliina guuraynaya guruubka guurayana dayaxii aad buu ugu dhow yahay haddaba tashbiiha noocan oo kale ah ujeeddada iyo danta laga leeyahay marka la samaynaya waxa weeye bayaanu imkaani lmushabbah weeye wax bayaanulimkaan la yidhaah baa lagu caddaynaya inuu suurtagel yahay ayaa laynoo sheegayaa mushabbihii meesha ku jiray wax suurtagal ah inuu yahay ka ayaa laynoo caddaynaya markaa wa qaala naabiqa dubyaani naabiqata dubyaani baa gabaygan tirinaya كأنك شمس والملوك كواكب إذا طال عد لم منهن كوكب gabaygani ergu ahaa naabikata dubyaani boqorkii uu la noolaan jiray nucmaan binulmundir la odhan jiray ayay isku dhaceen qolooyin isku dirayaal ah ayaa ka dhex faa'iidaystay kolkaa ninkan inta badan afka dowladdu ku gebyi jiray munaasabad kaste oo dawladda soo marta isagaa loogu yeedhi jiray uu gabaybuu ka tirin jiray waxaa dhacday gabayaagii badnaayuu tirinayay uu maalin maalmaha kamida mida boqorku u yeedhay markaasuu yidhi waxaan kaa doonayaa amaan kaa codsanaya in badan baad aniga i ammaantay ood xukunkayga ammaantay oo dawladdayda ammaantay maanta inaad shirkaa iyo xafladda xaaskayga aad ka ammaantaan kaa codsanayaa buu yidhi markaasuu dhib male ana ammaanaya buu yidhi markii xafladdii layskugu yimid ayuu islaantii ammaanay markuu islaantii si khatara u ammaanay ayaa boqorka mid ag fadhiyey u gaagaabsaday boqorka markaasuu boqorku yidhi waaban dilayaaba uu yidhi ninkan iska daa markuu go'aansaday in la dilo ayaa haddana loo sheegay isla naabiqa inuu boqorku dilayo markaasuu ka baxsaday khasaasino niman lo odhan jiro halkan baxrayn xukumi jiray ayuu u soo baxsaday markuu khasaasinada ku soo socday ayuu gabay iska soo horraysiiyey khasaasinada uu kula hadlayo madaxdooda markaasuu yidhi isagoo nucmaanna hoos ugu yar dhigaya boqorku ka soo baxsaday ayuu yidhi muluukun wa ikhwaanun idaa maa ataytuhum uxakamu fii amwaalihim wa uqarabu wuxuu leeyahay adduunka waxaan ku leeyahay boqorro waxaan ku leeyahay walaalo hadday indhahaba iga qaadaan hantidoodaanay ii dhiibaan anay marti iga noqdaan buu yidhi waxoogaba kolkaa wuxuu le sida kuwa khasaasilada kusii socda buu leeyahay hadday indhahaba iga qaadaan riwaayooyinka qaar baa yidhi idaamaa madaxtuhum waar haddaad wax ammaanto waad shaqaysay oo wax lagu siiyo ma aha idaamaa madaxtuhum waa idaamaa ataytuhum haddaan u tagaba ama ay arkaanba hantidooda anay ii dhiibaan buu yidhi kolkaa boqorow hamoodin kelidaa buu leeyahay inaad adduunka ka tahay waxaa dhacay khasaasinadii markii uu u yimid ayuu ka waayey khasaasinada wixii uu ka filanayey ama uu ka rajaynayey buu ka waayey qasaasinadii markii uu ka waayo wixii uu ka filanayey ama se uu ka rajaynayey waxa dhacday wuxuu is yidhi nucmaan laguma dhaafo laguma dhaamee nucmaan erge u diro buu is gabaygani waa gabaygii ergada ahaa ee nucmaan uu iskaga maslaxayey weeyaan wuxuu idhi kaannaka shamsun nucmaanow boqor eh, cadeed baa tahay buu idhi cadeed walmuluuka boqorrada kaa soo hadhay oo dhanna kawaakibun waa xidigo boqorrada adduunka joogaana waa adna cadeedii baa tahay buu yidhi idaa alacad hadday cadeedi soo baxdo lam yabdu kama muuqdo minhunna xidigaha kawkabun xidi qurhina meeshaad joogta ma boqor kalaa ka muuqanaya bu yidhi nucmaanow nucmaan buu la hadlaya uu soo wado wuxuu yidhi nucmaanow bad baa tahay buu yidhi boqorrada kalena waxa weeyaan buu yidhi webi yaroo badda laga soo leexsado ama kala yar iyo gacan yaroo laga soo dudo ma meelay badi taallo ayuu gacan ka muuqan baad u malayn wuu soo wadayo wuxuu yidhi nucmaanow ma meeshuu libaax ah jooga waraada la xasuustaa wuu soo wada markuu soo gaadhay gabayga layidhaha beytka markuu soo gaadhay fa inaka kaleyli aladii huwa mudriki wain khiltu ana almunta'a canka waasicun markuu halkaa soo gaadhay ee nucmaan uu maqlay nucmaan ayuu nucmaan yidhi alla ilah ninkaan waa buu yidhi cafis baad iga tahay maanta kadibe kaalay sidii aynu isku ahaan jirnay ee hore ayaynu isku noqonaynaayo ii kaalay buu yidhi xidhiidhkoogii wanaagsanaa ayaa mar labaad dib u bilowday gabaygan ergada ah diray markaa kaannaka nucmaanow shamsun cadeed baaba lagu moodaa walmuluuka boqorrada kalena kawaakibun xidigaa la moodaa idaa dalacad markay soo baxda cadeeduna lam yabdu kama muuqdo minhunna xidigaha kowkabun mid qurihi hal xidig oo muuqan karaya ma jiro buu yidhi kol hadday cadeedi soo baxdo haddaba tashbiiha bal ka warran kaannaka shamsun cadeed baaba tahay buu yidhi markaad leedahay qofka cadceed baa tahay ujeeddadaad ka leedahay waa maxay waa bayaanu sifa baa loo yaqaan bayaanu sifa bayaanu sifa waxa weeye in mushabbahun bihiga tilmaantiisa la yaqaan mushabbahana aan tilmaantiisa la garanaynin kadibna shaygan mushabbaha ah ka tilmaantiisa la garanayo inaad ku tashbiihiso ayaa la odhanayaa bayaanu sifa tilmaanta shaygu leeyahay ayaad caddaynaysa tusaale basiidaan ku siinaya haddaan cimaamad soo iibsado oodan garanaynin cimaamaddaa midabka ay leedahay oodi tidhaahdo warniyow oodi tidhaa cimaamadda aan soo iibsaday waa taadanoo kale eg cimaamadda aad soo iibsatay aan soo iibsaday waa taadanoo kale aad tidhi taydani way ku hor taallaayo waad arkaysaa tilmaanteedii midabkeegii laakiin ta soo iibsatay iminka ma wadatid kolkaa taa aad soo iibsatay midabkeegii baan garan lahaa markaa tan iigu soo qabatay miyaanan fahmin ujeeddada shay shay loogu egaysiiyaa waa in shaygu tilmaantu leeyahay aad fahantaa tilmaantii shaygani lahaa inaad fahantaa weeyaan kolkaa waxaa shardiya la yidhaha mushabbahun bihiga tilmaantiisu inay caddahay ayaa shardiya la yidhaahdaa mushabbahun bihiga tilmaantiisu waa inay iska caddahay beydkan waxay isku raaceen kutubta balaaqadu kutubta balaaqadu waxay isku raaceen beydkani siduu u dhan yahay inuu yahay bayaanu sifa sidaa aan idiin tilmaamay bayaanu sifa isku raaceen in badan oo wakhtiga ka anigu waxaan dooni jiray in bayaanu sifa laga daayo beydkaa oo laga dhigo bayaanu miqdaari sifa bayaanu miqdaari sifa in laga dhigo ayaan aad iyo aad u jeclaan jiray ilaayoon arko markii dambe kitaab afar mujallad ah oo uu qoray eh, oo la yidhaahdo tawdiix lbalaaqa tawdiixu lbalaaqa eh, cafwan waa shan mujallad kitaabkaasi eh, runtii si fiican buu kitaabkaasi u qayaxay kelmadda ah anigu qolada balaaqada qorta oo dhan waan ka duwanaa beydkaa waxaan waafaqsanaa sidaa ay bayaanu sife yidhaahdeen inay ka daayaan oo bayaanu miqdaari sifa ay ka dhigaan baan waafaqsanaa saasaanan anigu mar kaste aan taageeraa aduu kitaabkaasi waxyaabo badan buu kusoo kordhiyey baabkeennin kolkaa bayaanu sifa imika halkan inaga inoogu taallaa kutubta balaaqadana kaad aragtaaba waa bayaanu sifay ugu qoran tahay laakiin insha allah bayka qawaacid yar baynu ka samayn doonaa sidii cashirkiaan idiin sheegayey oo kale ah oo lagu garanayo farqiga udhaxeeya bayaanu sifa iyo bayaanu miqdaari sifa markaa idinkaa kolkaa eegi doonaa ama gartaa idinkaa qaadi doona midku noqon doona beydkaasi inuu bayaanu sifa noqonayo iyo inuu bayaanu miqdaari sifa noqonayo idinkaa eegi doona markaan qawaacidka qoran aynu sharxno kaannaka boqorow shamsun cadeed baaba lagu moodaa walmuluuka kaafkaa ogaan baanu kordhabaya walmuluuka markaan leeyahay laakiin haddaad doonta waad godi kartaayo walmuluuku kawaakibun baad odhan kartaa macnaha inaga khaldamaya laakiin walmuluuka kawaakibun boqorrada kalena xidigaaba la moodaa idaa dalacad haddii ay soo baxdo lam yabdu minhuna kama muuqanayo kowkabun xidig qurihii wa qaala mutanabi wuxu uhi fii wasfi asir mutanabi oo tilmaamaya libaax ayaa gabaygan tiriyey maa qubilat caynaahu ilaa dunnata taxta duja naara alfariiqi xuluula maa qubilad lama sii eego oo lama qaabilo caynaahu libaaxa labadiisa indhood ilaa dunnata waxa loo malaynayaa taxta duja madowga hoostiisa naar alfariiqi guruub dabay shiteen xuluulan habeen madow degaya wuxuu idhi libaaxa indhihiisa lama sii eego buu yidhi haddaad sii eegto si habeen madow waxaad moodi uun laba dhimbiilood oo cascas oo welibana dad safar ahaayoo habeen degaya dabay shiteen ka soo hadhay unbaabad moodaaba buu yidhi kolkaa ninkani wuxuu doonayaa libaaxa indhihiisa inuu sifadooda ina siiyo kolkaa sifada libaaxa noole oo dhani xayawaanka oo dhan habeenkii indhahooga markuu iftiin qabto casaan weeyaan waa dhimbiilo cascas oo kale weeye kolka haddaba casaankaasi intuu la egyahay ma casaan khafiifa ma casaan qawiya ma casaan mutawasita talow casaanka xayawaanka ama libaaxa indhihiisu waa casaan intee la eg weeye miqdaarkiibuu kolkaa bayaaminaya waa la garanayaa libaaxa indhihiisu inay cas yihiin laakiin casaankaasi qiyaasta uu leeyahay baa laynoo caddaynaya marka wuxuu idhi dhimbiilo dab ah oo dad habeen musaafirihi ay shiteen dabay habeen dad musaafirihi shiteen oo kale ka soo hadhay ayaaba la moodaaba buui haddaba beydkan markaan doonayno dhowr su'aalood baan isweydiinaynaa indhaha libaaxa muxuu habeenka ugu qayday jawaabtu waa iska caddahayo maalintii casaan maaha maalintiima casaan baa indhaha libaaxu maya habeenkii bay casaan yihiin muxuu naar alfariiqu yidhi naara rajul muxuu odhan waayey fariiqu waa guruub idil wuxuu naara alfariiqu yidhi hal qof qoriga uu soo qaatuu shida is iyo guruub badani qoryaha ay isla soo qaataan mayna kala mayna kala dhimbaylo waaweynaanaynin kolkaa guruub wuxuu u yidhi awood bay gelinayaanoo qoryo waaweyn bay soo qaadanayaan muxuu u yidhi xuluulan way degeen muxuu yidhi immikay degeen waxaa la yidhaha dabku waa wehelbay soomaalidu tidhaahdaayo haddaad safar tahay ood habeenkii meel degto ma garanaysid halkana degtay dabeecaddeeda iyo waxa ka jira eeg waxaa laga yaabaa libaax inuu leedahay shabeel inay leedahay waxyaabo badan inay leedahay kolkaa waxa wehel kuu ah ama waxa difaac laga dhigtaa waa dabka kolkaa waxaa la yidhahdaa qof meesha deganaa dabkiisu inta badan caadi maaha inuu weynaado waayo wuu la qabsaday wixii jirayba ula qabsaday laakiin qof caawa ku cusub dabka wuxuu u shitaa baa si maxaa kaa galaya kolka xuluul wuxuu ihi dabkoogu inuu yahay dab khatar loo shiday ayuu caddaynaya maa lama qaabilo caynaahu indhaha labada libaax libaaxa labadiisa indhood maa lama qaabilo caynaahu libaaxa labadiisa indhood ilaa dunnataa waxa loo malayni taxta dujaa habeenka madow hoostiisa naara alfariiq baa loo malayn guruub dabay shiteen guruubkaasoo xuluulan degaya buu kuleeyahy ama xuluulana iyagoo degaya haddaba waad aragtaayoo libaaxa indhihiisibaa mushabaha naaralfariiqna waa mushabahu bihi ujeeddada tashbiiha laga lahaana waa bayaanu miqdaari sifa indhaha libaaxu way cas yihiinoo la ogaaye casaankaasi qiyaastuu leeyahay baa la caddaynayey qaala ilaah baa aayad qur'aana ku yidhi waaladiina kuwa yadcuuna min duunihi ilaahay kuwa ka sokeeya caabudaya laa yastajiibuuna ma jawaabayaan lahum iyaga uma jawaabayaan bishayin shayna uma jawaabayaan ilaa ka baasiti kafayhi labada qacmood mid fidiyey oo kale mooyaane ila almaa'i xagga biyaha u fidiyey liyabluqa faahu afkiisa si uu soo gaadhaan wamaa huwa bibaaligihi marna ma gaadhayo yacni qur'aanka ah ilaahay wuxuu sawir ka bixinayaa mushrikiinta ama ilaahay wuxuu sawir ka bixinayaa wixii ilaahay oo xaqa u lahaa cidda garab marisee meel kale gelisa ayuu ilaahay sawir ka bixinaya kolkaa qofka shayga kale caabudaya cibaadadiisaasi inooma muuqato waa macnawi oo aakharaa la ogaan doonaa dhab ahaan wuxuu qofkaasi yahay laakiin shay imminka aynu arkayno maxsuusa ayaa laynoogu soo qabanaya oo imminka aynu indhaha ku hayno markaa waynu arki doonaa aayada bal hadda nooca tashbiihaadkeegu uu dhici doono iyo balaaqada ku jirta waynu arki doonnaa waxaynu ka garanno bal hadda eega wladiina kuwa yadcuuna min duunihi horta marka koobaad ilaahay alladiina buu isticmaalay alladiina muxuu isticmaalay baad malayn alladiina maa la magacaabo oo qoladii sanabcaabudkii maa la sheego or qureesheed magaca layskuma magacaabo ismiga mawsuul baa la qaataa ismiga mawsuul laba ujeeddaa loo qaataa dhinaca koobaad waa min siyaqi lcumuuma xukunkaasa la wada yeelan doonaa dhinaca labaadna eeg xukunkani horta waa la wada yeelan doonaa oo cumuum baa looga jeedaa dhinaca labaadna waxaa loogu talagalay meeshu dhaaroo kale inay noqoto siladiisuna waxbay sugaysaa khabarkiisuna waxbuu sugaya waana isku shay qura markaa ismiga mawsuul siladiisu xukun bay sheegi doontaa khabarkuna xukun buu sheegi doonaa markuu labadii xukun ay isku mid noqdaan de waa kale waa hadal lagugu soo celceliyo kale waa laguu jilcinaya ogaan baa kolkaa loo raacay culimmadu waxay yidhahdeen waxaa laga xishoonaya carabkaba carabkaagaba adan u quudayn baa inta badan loo isticmaalaa labadaba waa loo isticmaala waa ka laakiin waxaa laga xishoonaya carabkaaga aadan u ayaa ismiga mawsuul loo isticmaala waraawadatu latii huwa fii beytiha ma xasuusan tahay allatii huwa fii beytiha ogaan baan loo magacaabaynin maa heblaaye la yidhaahdo allatii maxaa loo bal culimadeenna fiqiga u fiirsada dhammaan waxay ku odhanayaan wayanqudu lwuduu'a maa kharaja min asabiilayn ma waa ism mawsuul maa kharaj lama magacaabi karayo maa kharaja min asabiilayn waa laga xishoonaya kolka ismiga mawsuul ujeedooyinkiisay ka mid tahay ficilka yadcuuna ah waxa looga dhigay si uu kuu tuso waxani wax soo noqnoqdo inuu yahay wax soo noqnoqonayo inuu yahay si uu kuu tuso waayo sanamka cibaadadiisu ma odhan karno sanaduunbay jirtay ma waxaad odhan kartaa sanad uunba sanamka la caabudayey mise mar sanamka waa la caabudaa dad caabuda ayaa jira mar kaste wladiina kuwa yadcuuna caabudaya haddaba waladiinada culimmadu laba macnay siiyeen kelmaddaa waladiina sanamkay ka dhigeen oo waladiina sanamkii yadcuunahum ay caabudayeen halkaana waxa ka maqan caa'idkii waladiina sanamkii sanamyadii weeyi waladiina sanamyadii yadcuunahum ay caabudayeen weeyi kolka aladiinadaasi waa sanamyo waa sax culimada qaar waxay ku fasiraan waladiinada kufaarta ha laga dhiga bay yidhaahdeen kolkaa mafcuulkiion damiir ahayn ayaa maqan waladiina nimanka gaalo ee yadcuuna caabudaya alasnaama sanamyada caabudaya alasnaama ayaa markaana meesha kugu jirta mafcuulkii kolkaa waladiina inaad mushrikiin ka dhigto iyo inaad asnaamta laftooda ka dhigto labaduba way kuu bannaan waladiina sanamyada yadcuunahum ay caabudayaan min duunihi ilaahay meel ka sokaysa kelmadda min duunihi ah macno ballaadhan bay xambaarsan tahay waxay kuu sheegaysaa marka koobaadba sanamkan ilaahay la garab dhigayaa inuuna ilaahay la miqyaas ahayn inuuna ilaahay la sharaf ahayn ee ilaahay hee mar kaste uu min duunihi yahay uu ka hooseeyo waayo kelimatu duun waxa loo isticmaalaa marka min duunihi lagu yidhaa hamoodin diiddo inay tahay waxaa loo isticmaalayaa inuuna sharafta ilaahay marnaba shaygu uuna gaadhaynin uu ka hoosaynayo ayaa loo isticmaalaya waa kii gabayaagu lahaa atuucidunii waraa'a banii riyaaxin kadabta lataqsuranna yadaaka duunii kadabta lataqsuranna yadaaka duunii duun waxaa loo isticmaalaa shayga sharaftiisu ay hoosayso waaladiina kuwa yadcuuna ay caabudayaan min duunihi ilaahay iyagoo ka sharaf hooseeya laa yastajiibuuna lahum kuma jawaabayaan bishayin shay uguma jawaabayaan bishayin waa nakiro shaygaa maxaa isla wixii nafciga iyo faa'iidada ulahaana uma qabanayaan wixii dhibka iyo dhibaatada ku hayayna kama difaacayaan laa ystajiibuuna lahum bishayin ilahay markaasuu tashbiihii soo gaaray ilaa ka baasidi kafayhi nin labada qacmood sidaa u kala fidiyey oo kaluun mooye wax kalaba ma labada qacmood nin sidaa u kala fidiyey oo muxuu ku fidiyey ilalmaai biyo ayuu ku fidiyey biyo halkaa yaala ayuu isleeyahay qacmaha ku soo qaado liyabluqa si uu usoo gaadhsiiyo faahu afkiisa ama liyabluqa faah si uu afkiisa usoo gaadhsiiyo biyaha ayuu qacmaha sidaa u leeyahay wamaa huwa ma aha biyuhuna bibaaliqihi ninkaa afkiisa kuwa gaadhaya kelimadaa huwa biyaha lagu macneeyaa kolkaa bibaaliqihi hada ku jirtana afkaa lagu macneeyaa cagsiguna wuu bannaan yahay cagsiguna wuu bannaan yahay oo inaad huwa tidhaahdo saw biyaha ku macnee kumaanan odhan inaad huwa afka wamaa huwa afkiisuna bibaaliqihi biyaha ma gaadhayo oo hada dambe biyaha aad ka dhigto iyo inaad huwadii biyaha ka dhigtood hagta dambe afka aad ka ninka sanamka caabudaya wuxuu inoogu tashbiihiyey nin intuu qacmaha sidaa u fidiyey biyo qaado isleh ilaahay wuxuu ihi afkiisa biyaha soo gaadhsiin maayo oo talow adu markaad qasabada hoos fadhida maadan biyaha aayar afka qacmaha ku cabin oodan afkaaga gaadhsiinin maadan horta cabin waad ku cabtaa kolka ilaahay aayaddan macnuhu uga jeedaa waa maxay ninkan faraha fidinaya ee haddana biyihii aan afka gaadhsiinayne la sheegaya waa maxay macnihiisu si fiican u fahan akhi saddex tafsiir baa ku jira markaa tashbiihan saddex tafsiir baa ku jira mujaahid ninkii la odhan jiray waa la garanayaa mujaahid oo kale wuxuu yidhi markii aayaddan uu fasirayey waxa weeyaan buu yidhi ninkani wuxuu arkay ceel dheer oo meeluu u mara uuna haysanin oo biyo ay guntiisa hoose ku jiraan ceel aad u dheer oo gunta hoose ay biyo kaga jiraan buu arkay aadna wuu ooman yaho sakaraadkiiba naftiiba haysa kadibna biyihiibuu sidaa u eegayoo markuu biyihii sidaa u eegay ayuu qacmihii ku fidiyey ceelkani intuu u jiraa meeluu u marana ma haysto qacmihiibuu ku fidiyey markuu ku fidiyey oon bay naftii haysaa markaasuu is yidhi wuxuu ogaaday wuxuu arkayaa inin dee biyo aad uga fog yihiin markaasuu ishayn kari waayo qacmay mutasaa uga fidiyunba afkiisa sida lagu soo celcelinayaa sidanunbuu leeyahay miyuu gaadhsiinayaa ma gaadhsiinayo ninkaasi muxuu kolkaa faa'iidayaa horta waad aragtaayo oon buu ceelkii ka duldhaqaaqi kari waayey laakiin muxuu faa'iidayaa wuxuu faa'iidayaa daal iyo rafaad sooma faa'iidayo daal iyo rafaad buu faa'iidayaaye biyahaasi kow waa jamaad wuu u yeedhanayaa welibana biyaha laftooda u yeedhanaya ikaalay buu leeyahay sidanna uu leeyahay ikaalay biyo biyahaas horta may maqlayaan marka hore biyaha halkaa ku jira miyay maqlayaan waa ko waa maya haddana ninkani wuu shaqaynayaae shaqadan maxaa uga soo xasilaysa daal iyo rafaad naftiisii uu sii dhibaya marka xiga markaad eegto biyahaasi ma maqlayaan uma imanayaan oonkiisa ma oga dhibkiisa ma oga faa'iido nafci iyo durtoona biyahaasi waxba uma qabanayaan isna waa kanoo qacmihii daali waa kanoo meel maran baa la moodaa inuu wax ka soo darsanayo qacmihiisii daali mujaahid saasoo aayadda udhigay kolkaa ninka sanamka caabudayaa dee kollay cibaadu samaynayaayo u daalayaa cibaadadaana wax nafciya iyo wax faa'iida oo uga soo noqonayaa ma jiro oon ahayn inay naftiisa aakhra naar iyo cadaab ku noqoto sida ninkaniba uu dee naftiisii u dhibay ilagu shaqaynayaana waxbana ma helaye hada huwa qowl mujaahid ibnu cabaas wuxuu yidhi isagu radia allaahu wuxuu yidhi ninkani isagu mujaahid ma lahayn biyuu arkay meel goda ku jira oo ugu gaari laaa ibnu cabaas wuxuu hi ninkani biyaba ma arag wuxuu leeyahay ibnu cabaas war biyuu sidoodayba faaiide u leeyihin sanamku muxuu yahay sanamku ma faaiiduba leeyahay markiisa hore waa maya ninkani biyaba ma arag maskaxdiisa unbaa oonkii unbaa u sawirtay inay halkan biyo ku jiraan waa sawir bannaan cidlo ayaalla weeyaan maskaxdiisii markay u sawirtay inay halkan ay biyo ku jiraan khayaalkiisii uunbuu markaa qacmaha ku taagtaagaya khayaal maran buu qacmaha ku taagtaagaya oo u yeedhanaya ibnu cabaasna waxa wey ma hayee waa khayaalkaa maran meel maran oo iska khayaala ayuu qacmihii ku taagaya culimada kale weynanka ahlutafsiirku waxay maraan weynanka ahlu tafsiirku waxay maraan waxa weeyi aayadda waxaa looga jeedaa ninkan qacmaha taagaya biyaha ku taagayaa waxa weeyi biyaha qaba ayuu isleeyahay biyaha markaad qaadanayso eeg ikhtiraaf iyo waxa jira iyo baasid baa kala jira maxaa kale jira baynu nihi ikhtilaaf iyo qaadasho ayaa biyaha kale jira qaarna waa la qaataa qaarna waxa weeye eh, waa la ikhtilaaf baa lagu sameeya haddii qacantaada saa tidhaa waa ikhtilaaf waa qaadasho eeg saa haddaad waa qaadasho ilaahay saa inama odhan wuxuu ina yidhi waa baasid baasid weeyaan buu ilaahay ina leeyahay subxaanahu wa tacaala ninkaasi waa nin baasid haddaba ninkaa baasidka ah waa qabasho ka dhigan tahay abasho waa min biyaha saa u qabanayo kale haddaan biyaha saa u qaada isnaa ka waran afkayga inteen gaadhsiin saynu gaadhsiini sidaa haddaan saa u qaada isnaa suurtagal maaha qolena waxay dhahdeen waa saa eg laba farood buu saa u qaaday saasuu u qaaday isle saa saasuu qaaday islee biyaha suurtagal miyay tahay labadaan midna midna suurtagal ma aha waayo inta badan aayaddani kolkaa waxay ku salaysan tahay mahmaah carbeed baa jirta oo ninku markuu daalo uu rafaaduu dawaqo waxay ugu mahmaahaan nin hawo wax ku qoraya haddaan iminka idhaa suuratulbaqaraan qorayayo halkanaan ku qoraya ka warrama hawadan may muuqanaysaa nin hawo wax ku dul qoraya qolana waxay yidhaahdeen carabta markay halkan ka hadlayaan allaylaa ninkaasi waa nin biyo qabsanaya biyaha lama qabsado dee ikhtiraaf baa lagu sameeya waa la sidan waa soo godaa haddaad goddo waa ikhtiraaf ilaahay ikhtiraaf inooguma tashbiihin markaa ilaahay baasid buu inoogu tashbiihiyey kolka nin biyo qabsanaya oo kale weeyaan gabayaagoogii wuxuu lahaa markuu eeg waa mahmaahidilo carabtao dhan ka dhex jirta weeyaan kolkaa in sidaa biyo u qabsaday ama sidaa biyo u qaatay inuuna daal mooyaane wax kale naftiisu ayna ka helaynin waa kii gabayaagoogu lahaa fa inii wa iyaakum wa shawqan ilaykumu ka qaabidi maain lam tasiqhu anaamilu ka qaabidi maain lam tasiqhu anaamilu kolka aayadda qur'aanka tashbiihu saas ayuu u dhacaya waaladiina kuwa yadcuuna caabudaya min duunihi ilaahay kuwa ka hooseeya laa yastajiibuuna lahum kuma jawaabayaan bishayin shayna uguma jawaabayaan ilaa ka baasidi kafayhi labada qacmood mid sidaa u kala fidiyey mooyaane ilalmaa'i xagga biyaha ayuu ugu kala fidiyey liyabluqa faahu si uu afkiisa u soo gaadhsiiyo wamaa huwa mana aha biyahaasi bibaaliqihi afkiisa kuwa gaadhaya amaa wamaa huwa ma aha afkiisu bibaaliqihi biyaha kuwa gaadhaya wamaa huwa isagu ma aha bibaaliqihi afkiisa mid gaadhsiinaya saa lafteeda waa laodhan karaa laakiin ahlu tafsiirku labada kale ay u badan yihiin haddaba tashbiiha aayaddaa ku jiraa waa taqriirulxaal baa la yidhaahdaa tashbiihaasi waa maxay waa taqriirulxaal taqriirulxaal macnihiis waxa weeye shay macnawi oo kaa qarsoon in laguugu sugo shay aad arki karayso laguugu soo tusaaleeyo wa qaala abuxasan alambaari wuxuu ihi fii waa mid la deldelayo madadta yadayka naxwahuma ixtifaaan kamadihima ilayhim bilhibaati qofka marka la deldelayo waxaa la odhan jiray inta la qabto oo qori sidaa loogu taago ayaa labada qacmood saa loo kala fidin jiray sidaa inta loo waro ayaa saa loo deldeli jiray markaa isagoo sidaa dee geedkii ugu deldelan kolkaa abulxasan ilambaari nin la deldelayuu arkay aad buu u jeclaystay ninkaa aad ayuu is yidhi ninkaa u jeclaystay markuu jeclaystay uu isyidhi gabay ka tiri waa abaa daahir baa la odhan jiraye markuu isyidhi gabay tiri ninkaa la deldelayo ayuu yidhi war ninkan qacmaha taagaya muxuu qacmaha la taagayaabaad u malaynaysin sawir buu doonayaa inuu inaga siiyo qacmahan isagoo kuwa laga naxa maahayn kuwa dee qof sii dhimanayo la deldelaya maahay labada waa deeqsi buu yidhi labada dhinacba waxbuu u kala bixinayaa buu yidhi ninkani xaggana waxbuu u bixinaya xaggana waxbuu u bixinaya hadduu wuxuu bixiyo waayey buu yidhi kolley waan garanaya deeqsinimadiisi wuxuu bixiyo hadduu waayey malaha naftiisiibuu bixinayaaba dee ila wuu sii dhimanayaae xataa wuxuu bixiyo waayey buu ku leeyay ninkani sawir buu bixiyey qofkaa la deldelayo sawirkiisiibuu bixiyey okay wuxuu sameeyey haddaba taxsiin taxsiin buu sameeyey taxsiinu suurati lmushabbah waxaa la yidhahdaa ujeedooyinka tashbiiha loo sameeyo waxaa ka mid a waa taxsiinu suurati lmushabbah inaad mushabbahan sawir fiican aad dadka ka bixiso waa xayeysiiska xayeysiiska oo dhan halkaasuu ka hoos baxaya kolka waxa la yidhaha xayeysiisku wuxuu tayo yeeshaa markii tashbiih la isticmaalo ujeeddada iyo qaradkana taxsiinkaa laga dhigo shaygu haba xumaada aad xayeysiinaysaaye ninkani muxuu xayeysiinayey miskiin sii dhimanaya ayuu ka hadlaya markaasuu haddana si kuugu xayeysiinaya waad aragtaa kolka waxa la yidhaha xayeysiisku wuxuu meel gaadha markii tashbiih la isticmaalo qaradkiisuna uu yahay maxay taxsiin uu yahay iminka tusaalaan ku siin karaa haddaan wejigaagan soo eego waxaan ku odhanayaa warniyo wejigaagan wax la moodo mataqaanaa eh, maasha allah dayax baa la moodaa waxayeysiis markaasoo kale dayax baa la moodaa caddaankii baan iska sawirtay shakligii dayaxa ayaan iska sawirtay dee caddaankan wejiga aan siinayaa timuu ku xiga ilaahay cilmiyadiisay kamid tahay ma ogtahay ilahay cilmiyadiisa waxaa la yidhaha labada shayee iska soo horjeeda ayaa isku soo baxa wejigaagani wuxuu mooday caddaanuu samaynaya markii timaha la eego timihii baa ugu dhawaayay shaadu qabanaysa ayuu madow ahaa markaasuu wejigaagii dhalaal samaynaya kolka wejigaagii baa lagoran hordayaxdaada la moodaa waa mid kalea kuu imanayo inuu wejigaaga dacaayadeeyuu moodaya wuxuu eegaya oo nin xaar lo-aad la moodaa wejigaaga hadda fiirso muna shakligii xaarka lona muna lahayn wuu leeya waa dacaayadun bay ka tahay kan laftiisa mid saddexaad baa kuu imanayo wallahi wejigaaga saaka laxoox baa la moodaa eeg waa nin baahan ninkaasi hadduu ku idhaa wejigaaga laxoox la moodaa waa nin baahan waxaad la qaban karta la qabo kolkaa ujeeddadu waxa weye mana xabashean agtana dikrow bay carabtu ku mahmaahaan kolkaa ujeeddada tashbiih loo samaynaya wejigaagan markaan doonayo inaad cid u egeysiiyo kolba ujeeddo iyo hadaf baan ka leeyahay kolka hadafka aan ka leeyahay waa inaad eegtaa wa qaala abuxasan ilambaari wuxuu idhi fii masluubin nin la deldelayo isagoo ka hadlaya madata waxaa taagtay yadayka labadaada qacmood naxwahum dadka xaggooga ayaad u soo taagtay ixtifaa'an si aad waxu siiso ama aad waxu bixiso kamadihimaa sidaad u taagi jirtay ilayhim dadka aad ugu taagi jirtay bilhibaati markaad wax siin jirtay ixtifaan waa deeqsinimo aawadeed karam aawadeed ayaad qacmaha la taagaysaa buu yidhi sawdigii weligaabaa qacmaha taagi jiray buu yidhi ma maanta kuugu horraysa kaasi kolkaa waa taxsiin maxaa ka soo hor jeeda taxsiinka oo aynu nidhi xayeysiiskaa loo isticmaalaa waxaa ka soo hor jeeda taqbiixa oo dacaayadda loo isticmaalo wa qaala acraabiyun fii dami imra'atihi nin acraabiyo وتفتح لكانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح وتفتح وحي فريسا بو يري أما أي كلا قاضيسا لا كانت إلهي إذنك وحنو قبريا إني دماتا إني نجرين بان إلهي قبريا يا يبولي فمن أفضي فريسا لو رأيته هذا دركته توهمته أدمود لهيد بابا الباب من النار النار تكسم يسمى يفتح لفري wuxuu yidhi hadday hadashaba buu yidhi ay kala qaado albaab naaraad mooda in la furayo buu yidhi waa dacaayad weeyaan dacaayad iyo cay taqbiix bay kolkaa ka tahay waa ujeeddadii tashbiiha loo samaynayey haddabal baxigaa ila yareeg wataftaxu waxay kala furaysaa buu yidhi laa kaanat ilaahay waxaan uga baryayaa inay dhimatay ama inayna jirin aman af bay kala furaysaa low ra'aytahu haddaad aragto tawahamtahu admoodi lahayd baaban albaab min annaari naara oo yuftaxu la furayo wasafa wuxuu tilmaamay albuxturiyu ninkii buxturi la odhan jiray mamduuxahu ninkuu ammaanayey buu tilmaamay fi lbeyt lwal beytka koobaad buu ku tilmaamay biannahu isagu qariibun inuu u dhow yahay lilmuxtaajiin dadka baahan baciidu lmansilati mansiladiisuna ay aad u fog tahay baynahu isaga iyo wa bayna nudaraa'ihi dadka lamidkaa waxaa u dhexeeya filkarami xagga deeqsinimada bownun farqibaa udhexeeya shaasicun aad u kala fog walaakina albuxturiya buxturi xiinamaa axasa markuu dareemay annahu wasafa inuu tilmaamay mamduuxahu kaa uu ammaanayo biwasfayni laba tilmaamood mutadaadayni iska soo horjeeda huma oo labadaasina kale ah alqurbu dhowida iyo walbucdu fogaanshaha ayuu araada damcay an yubayina laka inuu kuu bayaamiyo anna dalika mumkinu kaasi inuu suurtagal yahay wa laysa fi lmri amarkana kuma jiro tanaaqudun wax isburinaya fashabaha wuxuu shabahay mamduuxahu kii la ammaanayey bilbadri dayax buu ku shabahay alladii dayaxa oo huwa baciidun fog fi samaai samada ku fog walaakina daw'ahu iftiinkiisu qariibun waa u dhow yahay jiddan aad bay ugu dhow yahay lisaariina dadka guuraynaya bileyli habeenka madow wa haadakani axadu aqraadi tashbiih tashbiiha ujeedooyinkiisa mid ka mida weeyaan wahuwa bayaanu imkaani lmushabbah waa bayaanu imkaani lmushabbah baa la yidhaha mushabbaha suurtagelnimadiisa in la caddeeyo wanaabiqa ninka naabiqa la yidhaahdaana yushabbihu wuxuu ku tashbiihinayaa mamduuxahu ka la ammaanayo bishamsi cadeed buu ku tashbiihinaya wa yushabbihu hayrahu kayrkiina wuxuu ku tashbiihinayaa oo min almuluuki boqorrada ah bilkawaakibi xidhigo lianna sadwata almamduux ka la ammaanaya qabashadiisu taqudu way ka badan tahay min sadwati kulli melikin boqor kasta qabashadiisa kamaa tukfi shamsu cadeedu siday u qarinayso alkawaakiba xidigaha fahwa haddaba kaasi yuriidu wuxuu doonayaa an yubayina inuu caddeeyo xaala almamduux laammaanaha xaaladiisa wa xaala hayrihi iyo hayrkii xaaladoodo min almuluuk wa bayaanu lxaali xaalkoo la caddeeyo min akhraadi tashbiih aydan tashbiiha akhraaddiisa iyo ahdaaftiisa ayuu ka mid yahay wa bayt lmutanabi ninka mutanabi la yidhaha beydkiisu yasifu wuxuu tilmaamayaa caynay alsad libaaxa labadiisa indhood fi alaami xagga madowga bishiddati lixmiraar casaan daran buu ku tilmaamaya wa tawaqud iyo olol adag ayuu ku tilmaamaya xataa ina man yaraahumaa qofka arkaa oo min bucdin meelfog ka arkaa yadunnuhumaa wuxuu u malayni naaran dabbuu u malayn liqowmin qoom ay leeyihiin qoomka oo xuluulin degaya muqiimiina oo degan falow lam yacmid haddii uuna u qastin almutanabi mutanabi hadduuna u qasdin ila tashbiihi tashbiiha laqaala wuxuu odhan lahaa ina caynay alasad libaaxa labadiisa indhood muxmarataani way cas yihiin walaakinahu udura wuxuu u baahday ila tashbiihi tashbiih liyubayina si uu u caddeeyo miqdaara hada alixmiraar xasaankani intuu la egyahay wa cidamihi iyo weynankiisa wa hada kani min aqhraadi tashbiihi aydan waa tashbiiha aqhraaddiisa iyo ujeedooyinkiisa fainahaa aayaddu tataxadad waxay ka warramaysaa fii shani man yacbuduuna alawthaan kuwa sanamka caabudaya shanigoogay ka warramaysaa iyo wa annahum iyagu idaa dacow markay u baaqaan aalihatahum ilaahyadooda laa yastajiibuuna lahum inayna ajiibaynin walaa yarjicu ilayhim lama soo noqonayo haada ducaau baryadaasi bifaa'idatin faa'iide lama soo noqonayso waqad araada allaahu ilaahay baa damcay jalla sha'nuhu shanigiisu weynaaye an yuqarira inuu sugo haadihi alxaal xaalkan wa yuhabbitahaa uu ku adkeeyu ku iyo caqliga fa shabaha haaulaai kuwa dabcaabudka waxaa lagu shabahay oo biman yabsudu kafayhi dadka qacmaha fidinaya ila almaai biyaha u fidinaya ah liyashraba si uu soo cabo oo falaa yasilu lmaau biyuhu ayna gaadhaynin ilaa famihi bilbadaaha shay iska fudud si aad iyo aad iskaga fudud oo badaaha ah liannahu isagu yakhruju wuu soo baxa biyuhu way ka baxayaan min khilaali asaabicihi faraha barhtankoogaay ka baxayaan maadaamat kafaahu labada qacmood intay daa'imsan yihiin mabsuudatayni kuwa sidaa loo kala fidiyey falqaradu ujeeddada haddaba min hada tashbiih laga leeyahay taqriiru xaali lmushabbah mushabbaha xaalkiisoo la sugayo weeye wayaati hada algaradu garadkani wuu imanaya xiinamaa yakuunu lmushabbah marka uu mushabbahu noqonayo amran macnawiyan amar macnawiya laa tajzimu ma go'aansato bilmacnawiyaati macnawiyaadka jasmaha siday u go'aansato bilxisiyaati shayga xisiga ah fahiya fii xaaja waxay u baahan tahay ila liqnaac in la qanciyo ayay u baahan tahay wa beytu abiasan min qasiidatin qasiide ayuu ka tirsan yahay qasiidada oo naalad heshay shuhratan caannimo fi ladabi alcarabi adabka carabta laa lishayin shay kale kumayna heline ilaa annahaa iyadu xasanad waxay qurxisay maa ajmaca annaasu dadku waxay ku ijmaaceen calaa qubxihi foolxumadiisa walishmi izaazi minhu iyo in laga cararo wahwa salbu waana deldelaada fahwa yushabihu wuxuu ku shabahayaa madda diraaci lmasluub kala deldelaya labadiisa qacmood ee la taagay cala alkhashabati qoriga agtiisa wanaasu dadkuna xawlahu hareertiisa ay tugan yihiin bimadi diraacayhi labadii qacmooduu fidinayey bilcadaa'i markuu wax bixinayo lisaa'iliina dadka masaakiinta uu fidinayey ayaama xayaatihi markuu noolaa walqaradu ujeeddada min hada tashbiih laga leeyahay atazyiin waa qurxin weeyaan wa aktaru maa yakuunu hada nooc noocani inta ugu badan wuxuu ku yimaadaa fi lmadiixi ammaanta waraha iyo wa wafi maa tamiilu ilayhi nufuus iyodeeda xayeysiiska wa wafi maa iyo kii marka la tilmaamayo tamiilu ilayhi nufuus naftu ay u yar leexanaysa yara jeclaanayso walacraabiyu ninka reemiyigiihi fi lbeyti alahriir beytkii ugu dambeeyey yataxadad wuxuu ka warramayey can imra'atii xaaskiisa fii sakhatin cadha xun isagoo u qaba wa alamin iyo welibana xanuun xataa inahu isagu la yadcuu calayha uuba habaarayeyba bilxirmaan inuu ilaahay ka qadiyo ayuu ku habaarayay min alwujuudi jiritaankaba ilaahay inuu adduunkaba ka saaro ayuu ku habaarayay fa yaquul wuxuu lahaa laa kaanat ilaahay waxaan uga baryayaa inay dhimatay buu yidhi wayushabbihu famaha afkeegana wuxuu ku shabahay xiinamaa taftixuhu markay kala qaado bibaabin albaabbuu ku shabahay min abwaabi jahannama albaabada jahanamo ka mida walqaradu ujeeddada min hada tashbiih tashbiihan laga leeyahayna attaqbiixu waa in lagu xumeeyo wa akaru maa yakuun inta wawasfima amaa kii la tilmaamayo tanfaru minhu nafsu naftu ay ka cararayso shay ay naftu ka cararto markaad doonayso inaad dadka u tilmaanto ayaad kolkaa sidanoo kale loo tilmaamaa alqaacida kolkaa ilaahay carab buu ina siiyey oo carabkeenaya waxaa la yidhahdaa qofna xaquunbuu ugu adeegaa qofna baatilkuunbuu ugu adeegaa laakiin carabkeenna yaraan haysanaa waa silaaxun duu xadayn weeyaan waa seef laba afle weeyaan carabkan yaraad malabkii maxaad ku tilmaamaysaa inuu yahay ama shaygani waa malab baad odhanaysaa malab magacanaaba kugu filan malabba markaad tiraa magacana kugu filanba markaad doontana maxaad odhan waa matagii shinida baad odhan ama hunqaacadii shinida baad odhan ina dhab kolka waa ogaan kolka waa shaygiibaad kolba si doonaysaa inaad u dhigto shaygan inaad kolba si u dhigto ayaad doonaysaa alqaacida aw alkhulaasa qaacidada tobnaad aqraadu tashbiihi ujeedooyinka tashbiiha loo sameeya kaiiratun way badan tahay minhaa waxaa ka mida maa yati waxa soo socda bayaanu imkaani mushabah mushabahu inuu suurtagel yahay baad caddaynaysaa wadalika kaasi xiina yusnadu ilayhi marka loo tiiriyo weeyi amrun amar mustaqrabun qariib ah laa tazuulu ayna baaba'aynin qaraabatuhu qariibnimadiisu ilaa bidikri shabiihin lahu ku shabahay oo la sheego mooyaane bayaanu xaalihi xaalkiisa ayaa la caddayn doonaa wadalika xiinamaa yakuunu lmushabah waa markuu mushabahu yahay ayra macruufi ifa ifadiisa midaan la aqoon qabla tashbiihi tashbiiha ka hor fa yufiiduhu tashbiihu tashbiihaa faa'iidaynaya alwasfa wasfigiisa jiim bayaanu miqdaari xaalihi xaalkiisa ayaa lagu bayaaminaya intuu laeg sifadiisu intay la eg tahay baa la bayaaminaya wadalika ida kaana almushabah waa markuu mushabahu yahay macruufa ifa ifadiisa mid la garanayo qabla tashbiihi tashbiiha ka hor macrifatan ijmaaliyatan si guud wa kaana tashbiihu tashbiihuna uu yahay yubayinu mid caddaynaya miqdaara haadihi sifa sifadaa in la qiyaaso taqriiru xaalihi xaalkiisaa la sugaya kamaa idaa kaana waa markuu yahay maa usnida ila lmushabbah mushabbaha ka loo tiiriye yaxtaaju mid u baahan ila tashbiihi tashbiiha iyo waliidaaxi caddayn bilmihaali tusaale wax lagu caddeeyo hada tasyiinu lmushabbah waa mushabbaha laguu qurxinayaa qaala bnu rumi fii madxi ismaaciil ibni bulbul ismaaciil ibnu lbulbul ayuu doonayaa inuu ammaano wa abin qad calaa bibnin duraa sharafin kamaa calaa birasuuli caadnaanu wa abin alla aabba badana qad calaa saray u kacay oo sharaf ku yeeshay bibnin bisababi ibnin inankiisa sababteed inankiisa sababtii duraa sharafin sharafta meesha ugu sarraysa ayuuna ku gaadhay wuxuu idhi ninkani alla maxaa aabo magac iyo sharaf yeeshay inan uu dhalay aawadii oo inankiisa magac iyo sharaf ku helay horta hadalkaasi muna yaro qariib ahayn inta badan inanka ayaa magaca aabbihii isticmaala saw maaha ma aabbaha magaca inankiisa isticmaala saw inanku aabbihii magaciisa wax kuma helo sida badan saw saa maaha maadaamo qariibay tahay ayuu daliilu sameeyey waa bayaanu imkaani lmushabah markaa wuxuu ku yidhi kamaa calaa siday u kor noqotay magac iyo sharaf u heshay cadnaanu carab oo dhani cadnaan reer cadnaan oo dhani siday sharaf u heshay birasuulilaahi ilahay rasuulkiisana ay ugu heshay ilahay rasuulkiisu inanay dhaleen miyuuna ahayn buu ku yidhi waa inanay dhaleen haddana magac bay ku heleen iyo sharaf bay ku heleen wainahu ladikrun liqawmik wainahu ladikrun laka waliqawmik sharaf buu u yahay markaa waxyigaa nebiga loo soo dejiyey wainahu ladikrun laka waliqawmik kolka waxaad xasuusan tahay dliilkiibuu ka dhigay amaa ala birasuuli laahi cadnaanu dliilkiibuu ka dhigay kolkaa intan dambe waa bayaanu imkaan waad iska arkaysaa wa kam abin aabba badana kamtaasi laba macnay ku timaada afcarabiga kamtu mar waa badana marna waa imisa eg kam waa maxay mar waa imisa weeyaan waa su'aal sameeye marna waa badana kolkaa badanaabay imika halkan ugu jirtaa wa kam abin aabba badana waa imisaha odhanin oo kamtaa imisaha moodin aabbaha oo qad calaa kor u kacay oo saray u kacay bibnin bisababi ibnin inan sababtii dulaa sharafin sharafta meeshii ugu sarraysay ayuu ku gaadhay kamaa calaa sidii ay kor ugu kacday birasuulilaahi ilahay rasuulkiisa cadnaanu ree cadnaanba wa qaala abuu ayib filmadiix abuu ayib oo ammaan samaynaya ayaa isna gabaygan tiriyey araaku ladii judiin ilayka masiiruhu kaannaka baxrun wlmuluku jadaawiluun araa waan arkaa buu yidhi kulla juudin qof kastoo deeqsiya oo wax bixinaya ilayka masiiruhu inuu xaggaaga un ku soo dambeeyo qof kastoo deeqsi helay inta yaruu bixinayo aduu kaa soo qaataayuu kaasii amaahdaa buu yidhi nin kastoo deeqsiiba aduu kaasii qaataa buu yidhi waxan yaruu bixinayo araa waan arkaa kulla juudin nin kastoo deequ saaxiibihiba ilayka xaggaaga inuu ahaado masiiruhu noqodkiisu kaanaka baxr warniyahu bad baaba tahay buu yidhi sawdiga bad ah walmuluuka boqorada kalena jadaawilu waxayba noqdeen qacan yaroo badda laga soo duwanayo adna baddiibaa tahay boqoradiina waa qacankii badda laga soo duwanayey kolkaa beydkani waa kii aan idiin sheegayaye kutubta balaaqadoo dhani ay tidhi waa bayaanu sifa anna aan idin idhi war maxaa loo odhan waayey bayaanu bayaanu i mise bayaanu miqdaari i kolley eh, iminka markaad ka shaqaynayso imtixaanadoo kale markaad ka shaqaynayso sidaa kutubta balaaqadu u badan tahay uga shaqee ee bayaanu sifa uga shaqee laakiin insha allah waan idiin sheegi doonaa waxyaabahay ku kala duwanaan doonaan baydkaana waad aragtaa markaa waa bayaanu i baynu nidhi bayaanu xaali mushabax iyo bayaanu ifa waa isku macno tamriin bayin waxaad caddaysaa ardayow algarada ujeeddada min kulli tashbiihin tashbiih kasta looga jeedo fii maa yaati qaala albuxduru danowta tawaaducan wacalowta maajdan fasha'naaka inkhifaadun wartifaacu kadaaka ashamsu tabcudu an tusaama wayadnu daw'u minha washucaacu danowta waad soo dhowaatay tawaaducan tawaaduca aawadii baad u soo dhowaatay wacalowta waad kor noqotay majdan sharaf darteed baad u kor noqotay fasha'naaka niyahow labadaada tilmaamood inkhifaadun waa hoosayn iyo wartifaacun sarayn kadaaka kaa waxa lamida ashamsu cadeedii baa lamida tabcudu waxay ka fog tahay cadceeddu an tusaama in tartan lala galo oo fogida lagula galo wayadnu waxana soo dhow adawu iftiinka ayaa minhaa xaggeega ah washucaacu iyo fallaadhaheegii ayaa soo dhowaanaya danawta waad dhowaatay tawaaducan tawaaduc dartii baad u dhowaatay wacalowta waad sarraysaa majdan sharaf ahaan baad u sarraysaa fa sha'naaka niyahu labadaada tilmaamo inkhifaadun waa hoosayn iyo wartifaacun sarrayn kadaaka kaa waxaa la mida ashamsu cadaadii baa la mida tabcudu way ka fog tahay an tusaama in tartan lala galo wayadnuu waxa soo dhow adaw'u iftiinka oo minhaa xaggeega ah wa shucaacu iyo fallaadhaheegiiba way dhow yihiin qaala shariifu rida wuxuu yidhi uxibuuk yalowna shabaabi liannanii ra'aytukuma fi lqalbi waalcayni taw'amaa sakanti sawaada alqalbi id kunti shibhahu falam aadiri min ciziin man ilqalbu minkumaa uxibuku ku jecliyaa buu yidhi yaalowna shabaab tan dhallinyarnimada midabkeegiioo kala lahay uxibuki waanku jecelahayaa lowna shabaab tan midabkii dhallinyarnimada sidataay dhallinyarnimadu waa qurux baa la yidhaah waa dhalaal dhallinyarnimadu sideeday qurux u tahay walow madow baad ahaatid haddaad dhallinyar tahay waa nucuumadii eh, caruurnimada wejigaaga ka muuqata uxibuki waanku jecelahayaa lowna shabaab tan midabkii dhallinyarnimada sidataay liannanii anigu ra'aytukumaa waan idin arkay filqalbi qalbigayga iyo walcayni ishaydaba tow ama inaad mataana ku tihiin adiga iyo dhallinyarnimada mataana abuu yidhi qalbigaygana markasta waad ku wada jirtiin ishayduna haddaa idin aragtay midkiinka kale way xasuusataa buu yidhi kolkaa mataanaad tihiin markaa tawama waa mataanaha weeyaan sakanti waa degtay buu yidhi markaa sakanti waa degtay sawaad alqalbi qalbiga madowbaaba dhex gashayba id kunti waxaabad noqotay shibahahu qalbiga mid u sodiga qalbigaba u egaaday falam adri ma garanayo min cizin cizi aawadii man ilqalbu minkuma horta yaa qalbigaygu waayo ma adiga mise waa qalbigaygii rasmiga ahaa buu yidhi kolka qalbigaygiiba ma garanayo buu yidhi inuu adiga yahay iyo inuu qalbigaygii caadiga ahaa yahay kolka wuxuu doonayaa sow qalbigaagu wuxuu ku faro kuma shaqaysid sida adna waxaad i fartaan ku shaqeeyaa buu siduu qalbigaygu wuxuu ii faraan ugu shaqaynayo kolka qalbigaygii rasmiga ahaaba ma garanayo kaan ku shaqeeyaba ma garanayo buu doonaya inuu yidhaah wa qaala saaxibu kaliilatin wadimna ninka kitaabkaa qoray kaliilatin wadimna la yidhah wuxuu yidhi fadlu dilcilmi qofka cilmiga u saaxiibka ah fadligiisu wa in akhfaahu haba qariye eh kalmiski waa miskiga oo kale miskigaasoo yustaru la asturayo haddii ka waran cadar inta halka lagu buufiye la yidhahdo haddana qacmaha hala saaro oo hala qariyo udgoonkiisa maad qarin kartaa qofku hadduu aqoon leeyahay kolkaa aqoontiisa qari haba lagu dadaala in la qariye eh waa miski wax la saarsaarayo oo kale weeye uma laa yamnacu daalika arinkaasi ma diidayo oo ma mancinayo raa'ixatahu urtiisa udgooni an tafuuxa inay soo baxdo an tafuuxa inay soo udgoonaato an tafuuxa ma garanaysaa ka timid faaxa wuu udgoonaaday foox ma garanaysa ereygan in isticmaalno kelmadan foox iyo waa af carabi oo an ka timid waa fooxeennii markaa fadlu dilcilmika cilmiga u saaxiibka a qiimihiisu wain akhfaahu haba qariye e kalmiski waa cadar oo kale oo yustaru la asturayo uma laa yamnacu daalika arrinkaasi ma diidayo raa'ixatahu urtiisa udgooni an tafuuxa soo urto wa qaala shaacir nin ah ayaa gabay isna tiriyey waasbahtu min layla laqad aataaka qaabidiin cala almaai khanadhu furuuju lasaabici waxa weye beydkani wuxuu ka hadlayaa aayaddii aynu soo maraynay ma aayaddan soo marayni lafteedii buu ka hadlaya macnihii aayaddu ka hadlaya waxaa jira macno inta badan carabtu ay markasta ay iskugu maahmaahi jireen baa jiray oo amarka ah la leeyahay ninkaa ah shaqadiisa daal mooye wax kale ugama xasilayo waxaa la odhan jiray nin biyahayo oo kale waa kan wuxuu yidhi wa asbaxtu waxaan noqday min leyla leyla xaggeega waxaan ka noqday alkhadaata saaka war aroortii leyla waxaan ka noqday buuhi nintii leyla la odhan jiray ka qaabidin mid xajisanaya calalmaai biyo nin biyo xajisanayaoo afka gaadhsii isleh oo khaanatu ay khayaantay furuuju lasaabici farihii daldaloolay furuuj waxaa la yidhaha halkan bannaanee labada farood u dhexeeya kolkaa biyuu qabsadayoo afka gaadhsii buu is maxaa kolkaa qofkii khaaimay biyihii halkee ka sii daysay halkiibay ka dhex baxeen waxba la'aan waa daaluun markaa kolkaa wuxuu doonayaa inuu yidhaa inantaa wakhti unbaa igaga lumay eh wax alla wax iga suurtagalay ma jiro ayuu doonayaa inuu yidhaah wa asbaxtu waxaan noqday min leyla inanta layle laydhaa xaggeega alkhadaata aroortii ka qaabidii nin xajisanaya calalmaai biyo oo kalaa noqday oo khaanatu ay khayaameen furuuju lasaabici faraha daldaloolkii udhaxeeyey ay khayaameenay biyihii ka sii daayeen wa qaala mutanabi fi lhijaa wuxuu yidhi mutanabi isagoo cay samaynaya waidaa ashaara muxadian faka'nnahu qiradoon yuqaqihu ow cajuuzun taldimu waidaa ashaara muxadian fakaannahu iradun yuqahqihu aw cajuuzun talimu iradun yuqahqihu aw cajuuzun taldimu waidaa ashaara markuu farta ku fiiqo muxadian nin sheekaynaya fakaannahu waxaabad moodaabaa qiradun daayeer yuqahqihu qoslaya daayeer yaroo qoslayuunbaa la moodaa buu yidhi aw cajuuzun amaa islaan gabowday oo taldimu dhabanka iska dhirhir baaxaysa inta badan islaamu meelahan iska gujiyaan markay waxyaro kolkaa wuxuu yidhi islaan gabowday oo meelaan iska dhirdirbaaxaysa ama daayeer qosliyo mooyaane buu yidhi kolka waad arkaysaa kolley waa dacaayad qaradkiiyo ujeeddada laga leeyay wuu kuu muuqdaa baan u malayn waidaa ashaara markuu wax ishaaro waidaa ashaara muxadian isagoo sheekaynaya waidaa ashaara markuu ishaaro shay markuu tilmaamo muxadian isagoo sheekaynaya fakaannahu waxaabad moodaaba qirdun daayeer yuqahdihu qoslaya aw cajuuzun baabad moodaaba islaan gabowday oo taldimo dhabanka iska dhirbaaxaysa wa qaala sariyurafa wuxuu ihi ninkii sariyurafa la odhan jirayna lii manzilun ka wijaari dabbi anziluhu dankun taqaaraba qudraahu faqad daaqa araahu qaalaba jismii xiina adkhuluhu famaa amuddu bihi rijlan walaa saaqa wuxuu ihi lii manzilun guri baan leeyahay ka wijaari dabbi god masalugaleey oo kale ah ka wijaari dabbi masalugalayda godkeegaoo kale ah ansilhu waan ku degaa buu yidhi waanga askunuhu ma odhan gurigiisa ninkani muxuu caayay bal hadda u fiirso gurigiisii horta muxuu yidhi marka koobaad wijaar buu ka soo qaaday wijaaru dabi buu ka soo qaaday masalugalayda godkeegoo kale ka soo qaaday masalugalayda godku haba ku yaraadee way isku laablaabantaa soo way isku laablaabantahayo lafa ad adagoo dee celiye ma haysato kolkaa waa god masalugalay midda kale waa xayawaanka waxyaabaha ee meelaha ugu liita jecel baa la meelaha ugu liitay ka heshaa ila noolaha qaar baa xataa godkiis uu yaro nadaafad leey inuu wax leeyihiin waad aragteeno tusaala la soo qaata inta badan masalugalayda god masalugalay carabta weligeed way ka jiri jirtay in tusaale loo soo qaato xadiikii ma ku xasuusatiin xataa low dakhaluhaa xujra dabbin la dakhaltumuuh waa kelmad caadiyo tusaale loo soo qaato wey masalugalaydu waayo carabta inta badan tijaabadooda lama dayici jirin iminka innaga laga yaaba haddaan awowyadeen iyo aabayaasheen la sheekaysano waxaa jira wax dhaqanka soomaaliyeed tusaale loo soo qaato inaan iminka haynin laakiin iyagu ay hayeen kolkaa iyaga kooga gabyaa wuu hayn jiray kooga dhaqan kaloo dhani wuu hayn jiray mase lugalayda godkeega waa wax liita tijaabo dambe kaagama baahne waqti horea tijaabo lagu bixiyey mase lugalayda godkeegu inay godadka ugu liitaa horaa loo tijaabiyey lii manilun guri baan leeyahay ka wijaari dabi godka mase lugalaydaabad moodaa anzilu waan ku dhaadhaca waan galaamo odhan hadduu askunuhu yidhaa sawka guri ka dhigay waan deganahay ma odhanayo war waxa la degaa meel w ereygan deganaanshaaba qiima shayga u samaynaye war anziluhu dhe anzilu waxa wey waa booraan yarood ku dhaadhacaysid dankun waa cidhiidi buu yidhi taqaaraba waxaana isku dhow qudraahu labadiisa jiho jihadaa iyo jihadaasiba aad bay iskugu dhow yihiin faqad daaqa alla muxuu cidhiidi noqday araahu waxaan u arkaa buu yidhi qaalaba jismi jidhkayga isagaa warshadeeyey godkaa yidhi buu yidhi eeg nin kana isaga laftiisu doonaya inuu yidha waan dhuubanahay dhuubanahay dhuubanahay waanan gaabanahay war dee jidhkaygani warshad buu soo maray warshadda eega buu yidhi warshadda soo warshadaysay araahu waxaan u arkaa buu yidhi qaalaba jismi inuu jidhkayga warshadeeyey xiina adkhuluhu markaan gelayey famaa amudu bihi rijlan lugta sidaa uma fidin karo buu yidhi walaa saaqan kubkana dhinaca kale uma ceshan karo buu yidhi lug iyo kub toona dhinac uma dhaqaajin karo buu yidhi markaa لمنزلون كوجار الضب أنزله ضنك تقارب قدره فقد ضاقا أراه قالب جسمي حين أدخله فما أمد به رجلا ولا ساقا insha allah beydka toddobaad ha inoogu joogo iyo inoo berri biidni illahi tacaala wallahu aclam